alxamdu لله rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira laba su'aalood baa hadda lii sheegay mid waxa weeyaan maciyada kitaabka alwaasitiya caqiidat alwaasitiya waxaa ku sugan inay maciyadu xaqiiqiya tahay ina allaha macanaa xaqiiqatan wa huwa fowqa carshihi xaqiiqatan naxwa marka in la yidhahdo maciyadu waa xaqiiqi miyayna ishkaal lahayn jawaabtu waxay tahay wax ishkaala ma leh waayo ahlu sunnati waljamaaca waxay qabaan sifaatka ilaahay kulligood inay yihiin sifaat xaqiiqiya laa majaaziya sifaatka ilaahay inay xaqiiqo yihiin bay qabaan qolyaha ahlulbidaca ee sifaatka taxriifiya ama macaanidooda beddela ama tafwiidka la yimaada mutlaqa ah iyagu waxay qabaan inay sifaatku majaaz yihiin ama bacdigood ay majaaz yihiin laakiin ahlusunna waljamaca waxay qabaan sifaatka ilaahay waa xaqiiqiya majaaz maaha waalmajaazu yajuusu nafyu sifaatka ilaahayna wax la nafyin karaa kuma jiraan xaqiiqatan baana rabbi loogu sugayaa dawaahirtooda ayaana lagu xambaaraya laakiin daahirka loogama jeedo inuu tashbiih koobsanayo ama sifaadka ilaaha iyo sifaatka khalqiga in laysku shabaho oo la odhanayo waa isku mid oo waa isla mid in la odhanayo ma aha daahirka sifaatku ay xambaarsan yihiin waa tansiih waa sifaat ilaahay u gaara sifaduna sideedaba waxay leedahay saddex ictibaar mar sifadu waxay tahay mudaafa lilaah xayaatullah cilmullah qudratullah iraadatullah maciyatullah yadullah wajhullah samcullah basarullah wa haruma jara sifaadkaasi waa sifaat mudaafa lilaah idaafadii baa ku sugan rabbi loo idaafaynayo sifaadna makhluuq baa loo idaafeeyaa oo marka la yahay wajhu lmakhluuq ama wajhu fulaan yadu fulaan samcu fulaan basaru fulaan xayaatu fulaan wa haluma jara waa sifaat mudaafa ilaa makhluuq waa ictibaar labaad ictibaar saddexaad sifadu waxay yeelataa iyadoo mutlaqa ah bimacnaa mujarada min alidaafatayn labada idaafaba ka maran waa mutlaqa xayaatun cilmun qudratun basarun wujuudun samcun wajhun inaba wax taqyiidoo idaafo lagu qayday kuma sugnaa culammada ahlusunnati waljamaca waxay leeyihiin falaysat alictibaaraatu halaahu mutasaawiya saddexda ictibaar ma sinna waa maxallulishkaal dadka sifaatka ku lumay waxay u qaateen saddexda ictibaar inay isku mid yihiin oo sifada marka ilaahay loo idaafeeyo oo rabbi loo tiiriyo iyo marka makhluuq loo tiiriyo macnuhu inaanu kala bedelayn laakiin culammada ahlusunnati waljamaaca waxay yidhaahdeen macnuhu waa kala beddelan yahay lafdiga mutlaqiina lama mid aha lafdiga muqayadka ah taqyiidkiina idaafadaa ku tusinaysa ka makhluuq lagu qaydayna lama mid aha ka khaaliqa lagu qayday oo iminka marka la yidhaahdo wujuud allah iyo marka laha wujuud lmakhluuq iyo marka laha wujuud waa saddexdii ictibaar wujuud ullah taqyiidka lagu qayday idaafada allah loo idaafaynaya waxay caddaynaysaa inuu yahay wujuud ilaahay u khaas ah oo aan cid kale la wadaagin tiirinta rabbi loo tiiriyey oo la yidhi jiritaankii ilaahay wuxuu caddaynayaa jiritaankaasi inuu yahay mid rabbi u khaas ah cid la wadaagtaana aanay jirin aslanba wujuudulmakhluuq markaad tidhaahdo oo makhluuq u tiiriso jiritaankaasi wuxuu ku qaydan yahay makhluuq buu ku qaydan yahay idan jiritaankii ilaahay soo geli maayo waxaa saaraysa idaafada loo idaafeeyey makhluuqa taasaa bixinaysa marka la itlaaqo labada idaafaba uu ka maran yahay labada midna ku dhici maayo gaarnimadiis wuxuu ku dhacayaa alqadr almushtarak qadarka ka dhaxeeya wujuudka ilaahay loo idaafeeyey ama sifada ilaahay loo idaafeeyey iyo sifada makhluuqa loo idaafeeyey qadarka ay wadaagaan oo alqadr almushtarak la yidhaahdo intaasay ku dhici khaas ahaan uguma dhacayo sifada ilaahay loo idaafeeyey gaarnimo uguma dhacayo gaarnimona uguma dhacayo sifada makhluuqa loo idaafeeyena gaarnimo uguma dhacayo wuxuu ku dhacayaa qadarka ee labada ka dhexeeya qadarka mushtaraga ah waa arrin loo baahanya in la fahmo qadarka ee ka dhaxeeyaa waa arrinka keensanaya inaynu fahanno cilmullah marka la sheego iyo xayaatullah iyo basarullah iyo samcullah iyo qudratullah iyo iraadatullah iyo wajhullah iyo yadullah macnaha looga jeedo macna alcaam fahamkiisa waxaa keensanaya qadarka mushtaraka ka dhexeeya labada sifo oo haddii qadar mushtaragi uu ka dhaxeeyo miyaan tashbiihi ka imanayn iyadoo tashbiiha laynoo diiday laysa ka milihi shay jawaabtu waxay tahay ka iman maayo qadarka mushtaragi gaarkiisa ma taagna qadarka labada ka dhaxeeya sifada ilaahayna waa ku sugan yahay sifada makhluuqana waa ku sugan yahay laakiin mid walba waxa wehelisaa khasaa'ista uu leeyahay cidda loo idaafeeyey oo marka la yidhaahdo wujuudullah jiritaanka ilaahay jiritaan garanay oo jiritaan waa naqaanaa innagoo jiritaankii garanayno qadarka mushtaraga a ku fahannay baa haddana waxa wehelisa jiritaanka ilaahay inaanu la mid ahayn jiritaankaaynu naqaano wax kaga duwan yahay takhsiiska waxaa keensaday idaafada loo idaafeeye ilaahay loo idaafeeyey waayo jiritaanka ilaahay waa jiritaan aan jiritaan la'aan ka hormarin cadam kama horrayn oo ilaahay jiritaan la'aan marnaba uma hormarin weligii waa jiray weligiina waa jiraya laakiin makhluuqu weligii ma jirin waagii hore wuxuu ahaan jiray cadam waxaan jirin kadib baa markuu ilaahay jirsiiyey ayuu wuxuu noqday wax jira kaana macduuman uma saara mawjuudan laakiin ilaahay lam yazal walaa yazaalu mawjuudan horena ugama bixin kamana bixi doono kama zuuli doono mid jira inuu yahay farqiga koowaad waxaad garanaysaa wujuudka ilaahay iyo wujuudka makhluuqa waxa u dhexeeya inay tahay jiritaanka ilaahay inaan cadam u hormarin jiritaanka makhluuqana in jiritaan la'aan u hormarayn waa farqi farqi labaad wuxuu yahay jiritaanka ilaahay fanaa' ma haleelaayo oo midaan jirin ma noqon doono ee weligii waa jiraya abad alaabaad jiritaankiisu barbirow ma leh bardhammaadna ma leh laakiin makhluuqa jiritaankiisu asaalatan wuxuu leeyahay bardhammaad waa jirtaa bacdu alashyaa oo ilaahay baaqi yeelayo iyaguna waxay ku baaqi noqdeen biibqaa'i illaahi laha inuu baaqi yeelay ilaahay ashyaa waarayaa jiro abadal aabaad jiraya jannadiiyo naartu ka mid tahay oo arwaaxdu ka mid tahay laakiin ilaahay baa ka yeelay qaar jiraya laakiin iskood iyadoo cidi aynay baaqi yeelin qaar iska jirana may noqon qaar iska jiri doonana kuma noqonayaan inay iyagu jiritaanka iskood ay u jiraan farqi labaad waxaynu garannay inaan fana iyo cadam haleeli doonin jiritaanka ilaahay alfarqu haalis jiritaanka makhluuqa allah baa ugu tafadulay oo jirsiiyey haddaanu allah jirsiin lahaynna may jirin laakiin jiritaanka ilaahay waa daati cidi ilaahay ma siin jiritaanka waa farqi saddexaad alfarqu araabic jiritaanka ilaahay waa kaamil jiritaanka makhluuquna waa naaqis markaad garatay furuuqda noocaasi inay u dhaxayso tashbiihii la diidayay meesha kuma jiro qadarkii mushtarag ahaa waxa weheliya khasaa'ista allah uu leeyahay sifada makhluuqana waxa weheliya khasaa'ista makhluuqu leeyahay oo sifada makhluuqu waxay noqonaysaa mid u munaasiba makhluuqnimadiisa iyo maxduudnimadiisa uu xadidan yahay iyo taagdarradiisa mid u munaasibay noqonaysa sifada ilaahayna mid u munaasiba cadamadiisa iyo weynidiisa iyo jalaalkiisa mid u munaasiba ayay iduna tahay saas aawadeed lafdigu inuu iswaafaqaa keensan mayso inay xaqiiqadu iswaafaqsan tahay waatay culammadu yidhahdaa itifaaqu alasmaa'i laa yaqtadii itifaaqa almusamayaati waalxaqaa'iq asmaada iyo lafdiyadu inay iswaafaqaan keensan mayso in macaanidii iyo xaqaa'iqdu iswaafaqsan tahay oo tamaaman isku wada mid tahay lafdigaa iswaafaqay laakiin wuxuu yahay macnaha in furuuqi u dhaxayso iyadoo qadar mushtaragina jiro ayaa haddana furuuqi u dhaxaysa ay kala duwan yihin waatuu cabdullahi ibni cabaas uu yidhi isagoo makhluuq ka hadlaya laysa fi dunya mima huwa fi ljannati ila alasmaa adduunyada kagama sugna waxa jannada ku sugan magacyada mooye wax kale kagama sugnaan waxaa jannada yaalla iyo waxa adduunyada yeella magaca iska waafaqaan laban laban khamri khamri casal casal maa maa damarata alfaaddaa iswaafaqaysa haddana xaqiiqatan waa kala duwan yihiin waxyaalaha laynoogu sheegay jannada dhir waa laynoogu sheegay simaar waa laynoogu sheegay xurlicin waa laynoogu sheegay furaashiyo waa laynoogu sheegay dhar waa laynoogu sheegay waxyaalo badanoo lagu tanacumayo oo lagu nicmaysanaya laynoogu sheegay laakiin furuuq baa udhaxaysa waxaa adduunyada yaalla waa sababta uu nebigu u sheegay sala allahu aleyh wasalam xadiisu qudsiga uu ilaahay ka soo wariyey waa sida uu yidhi ilaahay baa wuxuu yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa khatara cala qalbi bashar addoommadayda saalixiinta waxaan u diyaariyey waxaan ili arag oo aan dhegi maqal oo aan qalbi bini aadam ku soo dhicin bimacnaa wax kastoo qalbi bini aadam ku soo dhaca waxaa jannada yaallaa waa ka duwan yihiin yacnii xaqiiqatan aad iyo aad bay u kala duwan yihiin marka sifaatka ilaahay iyo sifaatka makhluuqa istidraad baan u galay mas'aladaase waxay tahay saasaa furuuqi ugu dhaxaysaa aan u soo noqdo masalada maciyada maciyadu waa wehelin waxay faa'iidaynaysaa asuxbata allaa'iqa wehelin marba cidda loo tiiriyo ku habboon marka la yahaha shaygaasi shaygaa waa weheliyaa waxay u dhacaysaa kolba sida ugu munaasibka laakiin laa taqtadii ikhtilaadan wa ma laasimsanayso oo ma waajibsanayso dhexgal iyo ku markaa dhex jir iyo ku dhex yacni markaa ku dhafnaan ma faa'iidaynayso yacni miday waajibsanaysoo sidaa keensanaysa ma aha waa dhici kartaa marmarka qaarkood calaa sabiil qilla in loo isticmaalo shay shay ku dhex jira in macyo laga cabbiro laakiin taasi ma badna haaliban laba shay oo kala soocan oo aan isku khaldanayn oo aan isku dhex jirin baa maca laga cabbiraa haddii la yidhaahdo ana maca fulaan hebel baan la macahay hebel miyuu daatadaada ku dhex jiraa adigu se miyaad isaga ku dhex jirtaa sow ma kala soocnidin waxaa laga tilmaamaya unsuxba laa'iqa maciyadi keensan mayso inuu shaygani shaygan ku dhex jiro ana maca fulaan ma keensanayso ikhtilaad iyo imtisaaj alqamaru maca almusaafiri wa maca ghayri almusaafir dayixu wuxuu weheliyaa ka socdaalkee safarka ah iyo kaan safarka ahayn mid walba waa weheliyaa maca kownihi fi samaa iyadoo lala qabo inuu samada ku sugan yahay dayixi inaguma dhex jiro haddana mac buu inala yahay baa leeyihi saas aawadee shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ka cabbirayaa yani laa tuujibhu luga iyo laa taqtadii ikhtilaatan wa imtisaajan mu odhan laa tadullu waayo maciyadu qad tadullu biqila waa dhici karta inay u tusiso si qaliil ah ku dhex jir laakiin ma waajibsanayso ama sidaa ma waajibinayso ama sidaa ma keensanayso ilaaba ilaa ta uu tilmaamayo nafinaya waa taas ta uu nafinayaa waa inay sidaa waajibsanayso ama keensanayso ilaaba ilaa haaliban ikhtilaad ma faa'iidayso marka haddaba laynoo sheegay ilaahay khalqigiisa inuu la mac yahay macyadani waxay noqonaysaa sife ilaahay waxayna u soo aroortay caamatan wa khaasa iyadoo caam ah iyo iyadoo khaas ah markay caam tahay waxay noqonaysaa inuu kula mac yahay bicilmihi wa qudratihi wa iraadatihi wa mashii'atihi wa hayri dalika min macaani rububiyatih laakiin markay culammadu leeyihiin bicilmi sifada ugu bidhaanta dheer bay soo xuseen oo si gaara u sheegeen muraadkoodu xasri maaha marka daatada ilaahayba maciyadu ku sugantao bimacnaa waa maciya daatiya in la yidhahdaa la diidayaa maciya daatiya macnaa faasiday iihaaminaysaa amaba ku tusinaysaa oo addiilahay waa maciya daatiya waxaa loo qaadanayaa bidaatihi inuu ku dhex sugan yahay makhluuqaadka oo meel walba ku sugan yahay baa loo fahmi karaa taladidayana taa weeye hadda maxaa xaqiiqo looga cabirayaa jawaabtu waxay tahay xaqiiqo waxaa looga cabirayaa sifaatka ilaahay dariiq keliya la wada mariyaa culammaduna waxay yidhaahdeen culamaau ahli ahlisunnati waljamaca sifaatka ilaahay waa xaqiiqiya qaala xaafidu almaghrib ibnu cabdilbar ajmaca ahlu sunnati cala aliqraari bisifaati alwaaridati fi alqur'aani wasunna waliimaani biha wa xamliha cala alxaqiiqati la cala almajaaz ahlu sunnuhu waxay ku ijmaaceen qirista la qiraayo sifaatka ku soo arooray qur'aanka iyo sunnada iyo rumaynta la rumaynayo wa xamliha cala alxaqiiqati la cala almajaaz waa naqli lilijmac iyo in xaqiiqo lagu xambaaro oo aan majaaz lagu xambaarin wuxuu hadalkaa ku odhanayaa kitaabkiisa attamhiid ou ku sharxaayo muwataa imaam maalik almuhim culammadu sifaatka meel keliyay wada mariyaan qaacidadu waxay tahay alqowlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin ahlu cilmi badan baa waxay tasriixiyeen istawaa calaa carshihi xaqiiqatan ilaahay carshigiisu ka korreeyey xaqiiqatan sifaat kalena saa si la eg bay xaqiiqa uga cabbireen qawaacidda ahlu sunna waxaa ka mid a markay ka warramayaan sifaatka ilaahay inay yidhaahdaan qaacida alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin sifaatka qaar waxa laga yidhaahdo baa kuwa kalena laga odhanayaa waa baab waaxid ah marka dariiqo keliya la wada mariyaa haddii sifaatkii qaarkood loo oggol yahay inay xaqiiqo tahay qaacidada ahlu sunnuhuna ay tahay say sheegeen in sifaatka tariiq keliya la wada marinaayo waayo waa baab waaxid ah shayguna hadduu markaa yahay shay isku mid ah hadduu yahay lama kala duwo waayo waxay noqonaysaa tanaaqud namad keliya iyo dariiqo keliya lagu socodsiiya maciyaduna waxay noqonaysaa maciya xaqiiqiya inay tahay ahlu bidci waxay odhanayaan haddaad tidhaahdeen istiwaagu waa xaqiiqi oo istawaa cala alcarshi xaqiiqatan maxaa sifadan iyo sifadan uga dudeen oo xaqiiqatan u odhan weydeen ilaa mid walba naskaa ku soo arooray ma sidaa idinku doontaanba mise deliil kala duway oo yidhi tani waa majaaz ayaa haysaan weliba waanaan soo naqlinaya ibnu cabdilbar wuxuu ku sii darayaa ahlubidaca hadday tahay khawaarij hadday tahay muctasilo hadday tahay jahmiyo dhammaantood inay yidhaahdeen sifaadka ilaahay waa majaaz waa laba dariiqoo kala duwan ariiqna waxa maray ahlulbidac waadalaala ariiqna waxa maray ahlu sunnati almaxda markaa saas aawadeed macyada ilaahay inay xaqiiqi tahay oo maciya xaqiiqiya tahay faa'iidayn mayso inay maciya daatiya tahay ama ana allaha bidaatihi fi kulli makaan taa ma faa'iidaynayso ama kuma tusinayso markaa sidaas aawadeed baan ishkaal ugu jirin daatiye lagama cabiri karo waa maciya daatiya lama odhan karo waayo macno faasiday ku tusinaysaa ama ku moodsiinaysaa saas aawadeed baa sheekh culammada mucaasiriinta ka midi markuu cabbiray maciyada ilaahay waa xaqiiqiya daatiya lagu inkiray oo culammada ahlu sunnee kale ay ku inkireen oo ruduud lagu raddieyey radiye ayaa lagu radiyey sheekhina sawaabka ayuu u noqday waxau yidhi markaan hadalka odhanayayna muraadkaygu ma ahayn ana allaha bidaatihi fii kulli makaan saa uma jeedin waxaan ka waday un inaan adkeeyo sifada sugista la sugayo laakiin marnaba mana ictiqaadin mana sheegin muraadna iima ahayn in ilaahay daatadiisu meel walba ku sugantahay iminkana waxa weeye haddii hadalkaas si kale loo qaatay lafdi haddii cidi tidhi oo aan kitaabka iyo sunnada ku sugnayn dadka qaarkood macno faasida u fahmaan waxaa waajiba in lagu radiyo cidda tidhi kaa'ina mankan anna erayga noocaasa waa ka noqday marba haddii loo qaatay macnaha faasidka caynkaasoo kale ah waa ka laabta waa ka noqdaa ka eeg alqawaacid almusla mulxaqa ka dambeeye aakhirka ah hadda akhri oo raajac iyada waxay idinka gocanayaan mise waa caddahay kayfa tarawni haddaa wax ka gocanaysan soo celiya waayahay mas'alada kale waxay ku saabsanayd dadka qaar baa waxay sheegaan oo yidhaahdaan jannada iyo naartu way baabba'ayaan ahlulbidaca qaarkood sida jahmiyadoo kale ayaa sidaas yadaa yidhi oo shay abadal aabaad baaqi noqonaya ma jiro waxaa loo nisbeeyey haddaba shaykhulislaam ibnu taymiya iyo alcalaamatu ibnu lqayim inay yidhaahdeen naartu waa baaba'aysaa cid u nisbaysay ma jirto jannadu waa baaba'aysaa inay yidhahdeen abadan laakiin naartaa baaba'aysa hadal ku saabsan baa loo nisbeeyey labada sheekh ma ka sugan tahay hadalkaasi ma ka sugan yahy jawaabtu waxay tahay xaqu wuxuu yahay oo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo ijmaacu ahli sunnati waljamaaca intuba ku tusinayaan jannada iyo naarta mid walba inay tahay abadi weligoodna ay jirayaan aayaadka qur'aankaana sheegaya khaalidiina fiiha abada khuluudkoo abad lagu qaydaayo oo jannada lagu sheegaayo qur'aanka waxay ku soo aroortay siddeed mowdic inta aan khuluudka abad lagu qaydayn oo jannada la sheegaayo way ka badan tahay intaas laakiin khuluudkoo lagu qayday abadan jannadana la sheegaayo siddeed mowdic bay qur'aanka ka soo aroortay naarta khuluudkeeda ay gaaladu ku waarayaan iyadoo khuluudka abad lagu qaydayaana xagga naarta waxay ku soo aroortay saddex mowdic fii aakhiri suurati nisaa waa ku soo aroortay fii aakhiri suurati alaxzaabna waa ku soo aroortay fii suurati aljinna waa ku soo aroortay maadaama ilaahay inoo sheegay khuluudka jannada iyo naarta mid weliba abadi inuu yahay warkaa wax khilaafsan cid kastaaba ha tidhaahdee inaanu aqbalno ama qaadannaa inooma furnaa waxaa waajiba sida uu ilaahay sheegay ee nasgareeyey in la raaca waajiba sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaaci ahlusunna waljamaacana sidaasuu ugu sugan yahay qowl nusuusta khilaafsan haddii cidi tidhaahdo cid kastaaba ha tidhaahdee waa in nusuusta la raacaa cidda tidhina waa in lagu radiyaa waayo adilada kitaabka iyo sunnada ayaa dhammaan dadka xujo ku ah culammadana aqwaashoodu waxay u baahan tahay deliil bay u baahantahee hadalladoodu deliil ma aha haddii waxa weeye kitaabkiiyo sunnadu waxay sheegeen cidi si khilaafsan ay sheegto ay dhacdaba fardan wa taqdiiran waa in kitaabkiiyo sunnada la raacaa qowlka khilaafsanna la tuuraa haddii kale waxay gudagelaysaa waxyaalihii laynoo diidaayay in lagu dhaca ayay noqonaysa ittakhaduu axbaarahum waruubaanahum arbaaba min duuni illahi walmasiixa bna maryam ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa cidda raacitaankiisa laynagu waajibiyey oo basharka ka midina waa rasuulka sala allahu alayh wasalam shakhsi kale oo itibaaciisu waajib inagu yahay wax kasta inaynu ku raacno oo aan rasuulka ahayn sala allahu aleyh wasallam ma jiro axad kale oo basharka ka mida oo itibaaciisa saa laynoogu waajibay ma jiro qul in kuntum tuxibbuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah taasi waa iska xukum caama oo tawjiih caama weeye masale kastoo kula soo darrida aynu tawjiiha ka bixinayno waxaa timi miyay sugan tahay labada sheikh inay yidhaahdeen naartu way baabba'aysaa oo abadiye ma aha ama gaaladu ku waari maayaan waxaa la odhanayaa sidaas inay jasmiyeen oo ay gooyeen mid la hayo maaha ee waxaa la hayaa khilaafkeeda oo kutubahooda waxay ku nasgareeyeen si sariix ah naartu inay tahay abadiya jannada iyo naarta mid walba inay abadi yihiin gaaladuna inay naarta ku waarayso abad alaabaad kutubahooday ku qoran tahay wa nasu kalaamihim ibnu taymiya wuxuu leeyahay risaale la yidhaahdo alraddu calaa man qaala bifanaa'i aljannati waannaar waa risaala matbuuca majmuucu fataawaha waxaa ku sugan inuu tilmaamayo ahlu sunnuhu inay qabaan jannada iyo naarta mid waliba inay abadi tahay cidda tidhi waa baabba'ayaana inay yihiin jahmi ibnu safwaan iyo cidda raacda inay yihiin ibnu qayim laftiisu kutubtiisa qaarkood buu ku sheegay waxaan filayaa inuu ahaa alwaabil asayib ayuu ku sheegayaa oo wuxuu odhanayaa dadka qaarkood khubsigoodu waa shay caarid ah oo soo darriyey saas aawadeed naarta waxaa loo geliyaa si loogu soo nadiifiyo qurunkaa lagaga soo reebo oo lagaga soo xalo qurunkii dembiyadaa lagaga soo jarayaa sidooda waa u tayib laakiin khubsi caarida xumaan soo darriday ayaa ku sugan oo haddii markaa lays yidhaahdo ka zuuriya ama ka bi'iya ka ba'aysa dadka qaarkoodna khubsigoodu waa asli gaalada khubsigoodu waa asli oo shay caarida ma aha saas aawode iyagu ma daahiroobayaan maadaama aynay daahiroobayn naarta ayay ku waarayaan weligoodba haddaa maxaa keensaday shubhadan oo mashaayikhda loogu nisbiyey shubhada waxaa keensaday ibnuqayim baa kitaabkiisa xaadi alarwaax ilaa bilaadi alafraax ayuu masalada ku niqaashay ou kaga hadlay naartu ma baaba'aysa mise ma baaba'ayso markaasuu wuxuu soo naqliyey siddeed qowloo masalada ku sugan markuu aqwaashii soo naqliyey ayuu lixdii kale waa daciifiyo baddu ku daray laba qowl buu isku soo reebay labadii qowl buu tartansiiyey sidanay dariishadeen qoladana sidan kaga jawaabtay sidan bay dariishatay qoladan kalena sidan bay kaga jawaabtay labadii qowl ayuu isku lisay waa tartansiiyey dadka qaarkood markay akhrinayaan hadalkaasoo kale waxay u fahmi karaan amaba waxa ka muuqanaysa iilasho uu u iilanayo qowlkan laakiin jasmi uu jasmiyey ma jirto markuu labada qowl mid walba waxay daliishadeen uu sheegay ayuu wuxuu odhanayaa haddii aad tidhaahdo xaggaad ku dhammaatay waxaan odhanayaa buu yidhi ilaahay waa facaalu limaa yuriid waxaa loo fahmi karaa nooc tawaquf ah laakiin jasmi uu tasriixiyey oo caddeeyey saas inay raajix tahay kuma sugnaan waxyaaluhu sheegayna waxaa ka mid a aahaar saxaabada laga sheegayo inay naartu mar haawan doonto oo cid ku jirtaa aynay jirin ee muddadu si kastaba ha u dheeraatee maray haawanaysaa inay jirto aahaar saxaabada qaar laga soo wariyey cumar iyo khayrkii oo sidaa sheegaysana waa soo arooriyey ibnu taymiye sidee hadalkan haddaba loogu nisbeeyey ibnu taymiye isagaa wuxuu odhanayaa aahaartan baan ibnu taymiye ku dul akhriyey markaan aahaartan tusay oo ku akhriyey ayuu wuxuu igu yidhi haadihi almas'ala akbaru min addunya masaladani adduunyada waa ka weyn tahay faman kaana cindahu fadlu cilmin falyujid bihi kii cilmi dheeraada ka hayaa ha ku deeqo gaayada waxaa ibnu taymiye laga hayaa waa kelmaddaa uu ka soo naqliyey ibnuqayim ka soo raray intuu yidhina waxa weeye masaladani adduunyada waa ka weyn tahay masale kastoo sharciina laa shaka inay adduunyada ka weyn tahay kii cilmi dheeraada hayaa ha ku deeqo waxa ugu badanee ku sugan waa in la yidhahdo ishkaal bay ku samaysay aasaartaas labada mid walba hadal markaa faahfaahsanoo cad oo sariixa baa laga hayaa sidee looga tegayaa sariixii hadalkii masalada ku caddaa ee ay sheegayeen inaynay baabba'ayn ay abadiyo tahay oo loo dooranayaa in loogu nisbeeyo yacnii intaa aynu sheegnay saas aawadee calaa kulli xaal labada sheekh kama sugna inay sidaa qabeen khulaasadu waa intaas wallahu aclam waxaa inoogu dembeeyey mawduucii ku saabsana aliimaan iimaanka waxaynu soo sheegnay inuu asal iyo shucab leeyahay ama asal iyo furuuc leeyahay ayaynu soo sheegnay waxaynu soo sheegnay inuu maraatib leeyahay waa duu maraatib martabooyinkiisa wuxuu u qaybsamaa aslu asluliimaan iyo waajibu uliimaan iyo kamaaluhu lmustaxab waa saddex martaba aslu iimaanku waa inta ugu yar ee ruuxu gaalnimo kaga baaqanayo waajibuliimaanna waxa weeye waa inta uu fisqi kaga baaqanayo kamaaluhu lmustaxabna waa wixii naqsu daraja ka imanaayo oo aanu markaa ka imanayn kufri iyo fisqi midnaba aanu ka imanayn markaa saddexdaa martaba ayuu u qaybsanaa mu'miniintu iimaanka waxay ku kala leeyihiin dheeraad oo iimaankoodu waa kala kamaal badan yahay waxaa jira mu'min iimaankiisu kaamil yahay iyo mu'min iimaankiisu naaqis yahay kuwa iimaankoodu kaamilka yahay derajo keliya kuma sugnaa yatafaadaluun kamaalkiibaa derajaad ah iimaanka nebiyadu lama mid aha iimaanka saalixiinta aan nebiyada ahayn saalixiinta aan nebiyada ahayn iimaankoodu deraja waaxida ma aha iimaanka abubakar waa ka fadilan yahay iimaanka saxaabada kale iimaanka cumar waa ka fadilan yahay iimaanka saxaabada kale siday u kala fadli badan yihiin baa iimaankoodu u kala kamaal badan yahay iimaanka saxaabadu waa ka fadli badan yahay iimaanka ummadda inteeda kale ee saxaabada ka dambaysay taabiciintii waa darajaad saxaabadii waa darajaad xataa nebiyada iimaankoodu waa darajaad siday u kala fadli badan yihiin baa iimaankoodu u kala kamaal badan yahay oo iimaanu rusul wa akmalu min iimaani alambiyaa nebiyada aan rasuullada ahayn iimaanka rasuullada ayaa ka kamaal badan iimaanka rasuulladu waa ka kamaal badan yahay iimaanka nebiyada aan rasuullada ahayn iimaanka rasuulladu waa sii kale mudan yahay waa sii kale kamaal badan yahay waa kale fadli badan yahay wahaakada waalmu'minuuna fi liimaani yatafaadaluun wa bisaalixi alacmaali hum mutazaayiduun camallada wanaagsanna way kala badsadaan dheeraad bay ku kala leeyihiin dunuubta kagama baxayaan iimaanka oo kulli ahaan ugagama baxayaan bimacnaa asluliimaan kama baxayaan dembiyo ka sokeeya gaalnimada kufriga laftiisu waa dembi ayu dembi acdamu qaala an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak fakullan akhadnaa bidanbih waxa lagu qabtana waxaa ugu horreeya gaalnimada laakiin markay culammadu leeyihiin bidunuub waxay uga jeedaan dunuub gaalnimada ka sokaysay uga jeedaan waayo macnaha inay u jeedaan shaa'ic bay iska noqoto ama kabaa'ir kuma gaaloobayaanoo milladda kagama baxayaan ama dunuub kagama baxayaan waxay u jeedaan bimaa duuna alkufri kabaa'ir gaalnimada ka sokaysa iyo dunuub gaalnimada ka sokaysa ayaa looga jeedaa nusuustana waa ku soo aroortay erayga kabaa'ir in loo isticmaalay iyadoo laga tilmaamaayo bima duuna alkufri sida xadiiska nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam shafaacatii liahli alkabaa'iri min ummatii iyadoo la odhan karo qariino waxa ah min ummatii oo ummatulijaaba loo jeedaa sidaas aawadeed baa gaalnimadii ay uga baxday waa jirtaa iimaankii waajibka ahaa kamaalkii waajibka ahaa inay kaga baxayaan kamaala aliimaani alwaajib dembiyada waaweyn hadday la yimaadaan waa kaga baxayaan oo iimaankii waa loo nafiyaa laa iimaana liman laa amaanata lah laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah iyo nusuusaha la midka laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min walaa yasriqu asaariqu xiina yasriqu wahuwa mu'min walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabuha wahuwa mu'min isagoo muumina dunuubtaa kabaa'irtaa la iman maayo ee tuugada iyo zinada ay ka mid yihiin ee isagoo muumin aan ahayn buu la imanayaa waxaa loo jeedaa wasfigii iimaanka isagaan ku sifaysnayn oo kamaalkii iimaankee waajibka ahaa aanu u sugnayn haatay ka cabbiraan iimaan kaamila isagaan ku sugnayn ayuu la imanayaa laakiin kaamila waxaa loo jeedaa kamaalahu alwaajib kamaalkiisa waajibkaa taas baa looga jeeda macnaheedu ma aha inaan iimaankii xabbadi kaga baaqi ahay oo asluliimaan waa baaqi oo ku sugan yahay iyadoo asluliimaan baaqi yahoo ku sugan yahay ayaa haddana iimaankii laga nafinaya masalan marka leeyahay laysa bishay wax naafica ma aha loo jeedaa hada laysa biinsaan warkaasi aadami ma aha qof maaha kaasi qof waa yahaye maxaa loo jeedaa dee qof kaamiloo wanaagsan baanu ahayn baa laga tilmaamaya macnaha looga jeeda waa saas marka mu'min ma aha waxaa laga tilmaamayaa mu'min iimaankiisu kaamil yahay kamaalkii waajibka ahaa kamaal sunna a ah loogama jeediyey mu'min iimaankiisu dhammaystiran yahay dhammaystirkii waajibka ahaa iimaankii waajibka ahaa iyadoo uu dhammaystiran yahay ayaanu markaa iimaankaa ku sugnayn yacni iimaankiisu waa naaqis waatay ka cabbiraan waa mu'min naaqis aliimaan mu'min iimaankiisu naaqis yahay ama mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi muumin wuxuu ku yahay iimaankiisa dartii sida ictiqaadkiiyo iqraarkii faasiqna wuxuu ku yahay kabiiradiisa daraaddeed dembiga weyne uu la yimi taasuu ku yahay marka dembi weyn inuu la yimi milladdii bilkulliya kagama baxayo dembigaa haddaanu xalaashan dembigu hadduu yahay diinta daruuro loogu yaqaano uu xalaashado xalaalnimo u ictiqaadiyo kabiire ha noqdo ama sagiire ha noqday waa ku gaaloobaya istixlaalu maa xaramahu allah waa kufrun akbar taas waxaynu insha allah wax kaga tilmaami doonnaa mawduuca takfiirka markuu sheikhu sheegaayo waynu wax ka yara taaban doonnaa markaa sheikhu wuxuu yidhi inuu dembi weyn la yimi iyo inuu cisyaan la yimi laguma gaalaysiinayo milladda lagagama saarayo kooda samafalay ee mu'miniinta ka mid a uma waajibinayno janno cidduu nebigu u waajibiyey dabadood cid kaloo aanu u waajibin inagu janno u waajibin mayno odhan mayno waa ahlu janno mu'miniinta kooda xumaata la yimi ee dunuubtaa waaweyn sameeyey isagana ugama markhaati kacayno naar oo ma odhanayno naar bay gelayaan masaladan waxay ku saabsan tahay alshahaadatu lahu biljannati aw binnaar shaksiga in looga markhaati kaco janno ama naar jannada iyo naarta cid nas uga markhaati kacay oo nebigu sheegay inay janno gelayaan ama naar gelayaan baa looga markhaati kacaya shahaadada culammadu waxay u qaybiyaan cid janno ama naar looga markhaati kacayo laba nooc shahaadatun bilwasfi iyo shahaadatun bitacyiin ama shahaadatun bishakhsi in sifo loogu markhaati kaco ciddii sifo ahaan sharcigu uga markhaati kacay oo wasfigaa ugu markhaati kacay janno ama naar waa loogu markhaati kacayaa laa ishkaal ciddii iimaan iyo camal saalixa la timi oo ku dhimatay jannay gelaysaa waa ahlu janna la odhanayaa waayo nusuustay saa ugu soo aroortay macnaha ayay nusuusta ugu timid ka hadalka ugu dambeeyaa u ahaaday ee uu ku dhawaaqaa isagoo ictiqaadsan oo yaqiinsan xaalatulqarqara ka hor inuu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allaah ou sidaa ku dhinta isaguna jannuu gelaya waayo naskaa sidaa sheegaya man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allaah dakhala aljanna ruuxii gaalnimo ku dhintay risaaladiina soo gaadhay oo isagoo caaqiloo baaliqay risaaladii soo gaadhay gaalnimadii baanu ku dhintay isaguna waa min ahli innaar wa shahaadatun bilwasfi shakhsi ahaan in cid looga markhaati kaco janno ama naar waxay noqonaysaa haddii nas uga markhaati kacay hebel jannaduu gelayaa kaalcasharati almubashariina biljanna abuu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna ilaa baaqi alcashara wakadaa saxaabada kale ee aan casharada ka mid ahayne nebigu janno uga markhaati kacay yagana waa looga markhaati kacayaa ciddii nebigu sala allahu aleyh wasalam naar ciddu uga markhaati kacayna waa looga markhaati kacaya shakhsi ahlu qiblaha ka mid a oo macaasi iyo dunuub iyo kabaa'ir ah shakhsi ahluqiblaha ka midii wax kastaba ha la yimaado si kastana ha u miistee si kasta ha ugu noqnoqdo hana u caadaysto kabaa'irteed naar loogama markhaati kici karo mar haddaan lahayn nas uga markhaati kacaya bilcayni ama bishakhsi shakhsi ahaantiis oo odhanaya hebel waa ahlu naar lama odhan karo hebel waa ahlu naar la odhan kari maayo walow camalkii ahlu naarkaba ha sameeyo mar hadduu ahlu qiblaha ka mid yahay lama odhan karo naar baad gelaysaa ama ilaahay kuuma dembi dhaafayo waxaa ku soo aroortay xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey in nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay nin yidhi wallaahi laa yakfir allaahu lifulaan ilaahay baan ku dhaartaye ilaahay hebel uma dembi dhaafayo waa mid fisqiga iyo macaasida aad iyo aad u farabadsan jiray ayuu walla wuxuu ku maray ilaahay uma dembi dhaafayo kan ku dhaaranayaana wuxuu ahaa mid caabid ah oo isagu cibaadaysta ayuu ahaa xanaaquu ka xanaaqay ninkaasu xumaantuu la imanayo ayaanu sidaa ugu dhaartay ilaahay baa maalinta aakhire wuxuu yidhaahdaa man da aladii yata'allaa calaya anlaa akhfira lifulaan mee kii ku dhaaranayey inaanan hebel u dembi dhaafayn markaasuu ilaahay wuxuu yidhaahdaa innii qad ghafartu lahu wa axbadtu camalak isagana waa u dembi dhaafay adigana camalkaagii waa buriyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey laa yakfir allaahu lifulaanna waxay ka dhigan tahay waa la cadaabayaa ayay la macnato la quwo tahay waxaa kaloo soo aroray xadiis kale oo isaguna sheegaya nin cibaadada ku ijtihaadi jire oo ku dadaali jiray nin kaloo macaasida had iyo jeer macsida samaynaya inuu markaa ay kulmi jireen dabeedna u odhan jiray yaa haada aksir aksir war ka gaabso waxaan iska daa markaasuu yidhahdaa khallinii wa rabbii abucisa calaya raqiiba anigii rabbiga isu kaayaddaa ma waxaa lagu soo saaray lagu soo diray xaalad ilaalinayso inaad ii ilaaliso miyaa lagu soo diray faraha iga qaad markaasuu wuxuu yidhaahdaa ilaahay baan ku dhaartay ee ilaahay kuuma dembi dhaafayo jannana ku gelin maayo xadiiska abi daawuudka jannana ku gelin maayo ilaahay aakhiro isagii waa cadaabaa kii caynkaa yidhi oo naartu geliyaa kii kalena waa u dambi dhaafaa riwaayo xadiiskaasi uu leeyahay waxay sheegaysaa inuu abu hurayra yidhi isagaa xadiiska soo warinayey takallama bikalimatin awbaqat dunyaahu wa aakhiratahu takallama bikalimatin awbaqat dunyaahu wa aakhiratahu wuxuu ku hadlay kelmad halaagtay adduunyadiisii iyo aakhiradiisiiba xadiiskaana culamada qaarkood waa taxsiiniyeen kuma filla ruuxa in lagu arkay dembi kabiire ah oo waciid ku soo arooray cidda samaysaa inay naar geliso waayo farqi wuxuu u dhaxeeyaa hunaaka farqun bayna aliطlaaq waaltacyiin itlaaqa iyo tacyiinkaa farqi u dhexeeya waxaa dhici karta ruuxan isagoo dembigan weyn la yimi haddana inuu leeyahay waxyaalo waciidka ka baajiya oo waxaa jira wax la yahay almumaxisaat alcashara tobanka umuurood ee ruuxa ka baajin kara waciidka tawbaa ka mida istikfaar baa ka mida xasanaat maaxiya ka mida xasanaad markaa dembiyada masaxa ka mida ina alxasanaati yudhibna sayi'aat waxaa ka mida masaa'ib mukafira musiibooyin dembiyada daadiya waxaa ka mida cadaabu alqabri waxaa ka mida shafaacatu shaaficiin kuwa shafeeco qaadaya shafeeco qaadkooda waxaa ka mida raxmatu arxami araaximiin arxamu arxamuraaximiinku inuu u naxariisto oo isagu cafiyo ilaa toban umuurood baa jira ruuxan ma ogid wax waciidka ka baajinaya inuu jiro iyo in kale qofkuna hadduu la yimaado dembi weyn ilaaba ilaa inuu cadaabku ku dhacaa laasim ma aha wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa mashii'ada ilaahay iyo doonista ilaahay buu hoos yaallaa wa taxta khatari almashii'a khatartii mashii'adiyo doonistuu ku hoos sugan yahay mashii'adaa waxaa caddeeyey xadiiskii cubaada falaysa lahu cinda allaahi cahdun in shaaa cadabahu wa in shaaa cafaa canh hadduu doono ilahay waa cadaabaya hadduu doonana waa cafinaya yaa kuu sheegay ilaahay inaanu cafin doonin sow ma dhici karto inuu ilaahay cafiyo cadaabka uu ka baaqdo sow ma dhici karto xasanaad maaxiya inuu leeyahay oo dembiyada ka masaxaya lacallahu yatuubu fa yatuubu allahu calayh waxaa dhici karta inuu toobad keeno oo ilahay ka toobad aqbalo in loo shafeeco qaadaa suuroobi karta taa aan ku khatimna xadiiskii sheegaayey in wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam uu jiray nin khamriga cabbi jiray oo magaciisa la odhan jiray cabdullaah laqabkiisana ximaar la odhan jiray marar badan baa ninkaa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam iyadoo khamri lagu wado saxaabi baa nacdalay oo wuxu uhi lacanahu allah ma akara maa yu'taa bihi ila nabiy sala allahu aleyh wasalam maxaa ka badan inta nebiga loo keenayo iyadoo khamri lagu wado markaasaa nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam laa talcanh ha nacdalin ha nacdalin fainahu yuxibu allaha wa rasuulah waayo wuxuu jecel yahay ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam ayuu jecel waxaana jirta nebigu sala allahu aleyh wasalam khamriga iyo kacababa inuu nacdalay sida xadiidkii imaam axmed uu soo wariyey uu sheegaayo toban ayuu khamriga ku nacdalay khamriga laftiisuu nacdalay kacabbuu nacdalay ka qaaduu nacdalay ka loo qaadayuu nacdalay ka iibinayuu nacdalay ilaa toban baa la gaadhsiiyey lacnaddaa guud ee si guud loo nacdalay ma keensanayso shakhsan isaga in loo nacdalo hunaaka farqun bayna aliطlaaq waaltacyiid waatuu shaykhulislaam ibnu taymiya uu yidhaahdo markuu abwaabta takfiirka ka hadlaayo ayuu wuxuu odhanayaa waxaan u sheegay buu odhanayaa ana maa nuqila can isalafi man qaala kada faqad kafar xaqun walakin hunaaka farqun bayna aliطlaaqi waaltacyiin wuxuu farqi u dhexeeya iطlaaqa iyo tacyiinkuu farqi u dhexeeya shakhsan baa sidaasa iyo xukunka cidda caynkaa samaysaa sidaasa farqaa udhexeeya marka nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam iyadoo uu shaaribulkhamriga nacdalay ninkan khamriga cabbayey ee ku noqnoqonayey wax u diidaya in la nacdalo caynan ama shakhsan inay meesha yaalliin oo ah jacaylka ilaah iyo rasuulkiisa uu jecel yahay calayhi salaatu wasalaam shadriga labaad ee masaladu leedahay oo ku saabsan jannadana inaan looga markhaati kicin cid nas uga markhaati kacay mooyaane waxaa jira bacdu ahli sunna oo iyagu yidhi cidaan nas uga markhaati kicin waa looga markhaati kici karaa haddii dadka wanaagsan ee saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo kala shabbahaya xagga cilmigooda iyo cadaaladooda iyo taqwadooda iyo aqoontoodao kala shabbahayaa cidday wanaag ama xumaan uga markhaati kacaan janno ama naar waa looga markhaati kici karaa waa ra'yi bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen laakiin jamaahiiru ahli sunnati waljamaaca waxay yidhahdeen nas cid looga markhaati kacay mooyaane cid kale loogama markhaati kacayo aan u soo noqonno ra'yiga culammada qaarkood jawaabta aynu ka jawaabayno aan ku horrayno maxaa u daliila inaan janno cid looga markhaati kici karin aan nas uga markhaati kicin jawaabtu waxay tahay waxaa u daliila xadiiska bukhaariga markuu dhintay saxaabigii muhaajirka ahaa ee cuhmaan ibnu madcuun la odhan jiray waa saxaabi ka mida ah saabiqiintii waa saxaabi gaaladii quraysheed ay dhibaateeyeen oo maka lafteeda isagoo ku sugan isha ay kaga tuureen laakiin xadiidkan riwaayadani ma sheegayso qisadaas waa qiso jaanibiyo aan ku daray hadda meel kale ku soo aroortay waa saxaabi nebiga la jihaaday jihaadkii lagu soo dhaawacay dhaawicii lagu soo qaaday kadibna wakhti dabadeed dhaawicii u dhintay gabadh ansaara waxay tidhi raxmatullaahi calayka abasaa'ibi shahaadatii calayka ana allaha akramak naxariista ilaahay korkaaga ha ahaato abasaa'ibowe markhaatigaan kuu furayaa waxay tahay inuu ilaahay ku sharfay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam wamaa yudriiki ana allaha akramah maxaa ku ogeysiiyo ku garansiiyey inuu ilaahay sharfay gabadhii waxay tihi waxba markaasaa nabigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam ama huwa faqad jaءahu alyaqiinu min rabbih wa la arjuu lahu alkhayr wallahi ma adri waana ana rasuulu llahi maa yufcalu bih wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam isaga miyaa yaqiin baa u timi geeridii dhabta ahayd baa u timi xagga rabbi uga timi wa inii laarjuu lahu alkhayr u fiirsa anigu khayr baan u rajaynayaa wallaahi maa adri wa ana rasuulu llaahi maa yufcalu bih si kale waa loo soo naqliyey maa yufcalu bii lakin alxaafid ibnu kasiir fii tafsiiri wuxuu ku sheegayaa fi tafsiiri suurati alaxqaaf maxfuudku inuu yahay maa yufcalu bih wallaahi ma garanayo anuu rasuulka ilaahaya sala allahu alayh wasalam baa nebigu yidhi waxa lagu falayo garan maayo lagu samaynayo gabadhii baa murugooto isciilkaambiday waa seexatay waxay ku riyootay il durduraysa markaasaa layihi haadihi licuhmaan cuhmaan ibnumadcuun bay u sugnaatay nebigay u timi calayhi asalaatu wasalaam waxay ku tidhi saasaan ku riyooday saasaana laygu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam daaka camaluh xadiiskaasi waa fii saxiixi albukhaari waxaa loo daliishadaa shakhsi aan nas uga markhaati kicin janno inaan looga markhaati kicin salaaxiiyo wanaaggii waa sugan yahay waa saxaabi saabiqiintii ka mida muhaajir ah nebiga la jihaad galay lagu soo dhaawacay la soo qaaday dhaawica sababtiisii u dhintay nebigu khayr u rajaynayo haddana maca daalik muxuu diidayaa in la jasmiyo ay diideen xadiis kaleoo saxiixa ku sugan wuxuu sheegayaa ida kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaala falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa uzakii cala allahi axada wa fi saxiix hadduu midkiin ahaaday walaalkii mid ammaanayo lagama maarmaan ay tahay inuu ammaano ha yidhaahdo saasaan u filayaa ya oo u malaynaya ilaahay baana xisaabaya walaa uzakii cala allahi axada ama arrinka ku saabsan culamada qaar baa yidhi waxaan ka markhaati kacaynaa axmed ibnu xambal inuu ahlujanno yahay ama culammadii qabuulka caamka ummadda ku lahaa khusuuska axmedba maahe ama shaafici ama axmed ama a'immada kale la midka ah ee si caama muslimiintu u ammaanayaan jannaan uga markhaati kacaynaa maxaa laga jawaabaya waxaa la odhanaya calaa kulli xaal waxay ta'awuleen xadiiska sheegaaya in nabiga sala allahu aleyh wasalam iyadoo jamac saxaabada ka midi la joogaan in janaase la soo mariyey oo ay khayr ku ammaaneen ku sheegeen wanaag waa wanaag wanaagsanaa sidan buu ahaa sidan buu ahaa sidan buu ahaa kadibna uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wajabat waxaa kaloo la soo mariyey janaasa la soo mariyey janaase kale isagana waxay ku sheegeen shar xumaan bay ku sheegeen markaasuu wajabat waa waajibtay markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah janaasadii la soo mariyey labadii janaaso mid walba waxaa tii wajabat maxaa waajibay wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mid waxaa ku ammaantay khayr iyo wanaag markaa jannaa u waajibtay midna shar baa ku sheegteenoo ku ammaanteen bimacnaa ku sheegteen iyo xumaan isagana naar baa u waajibtay antum shuhadaau allaahi fii ardih wa fi saxiix masalada caynkaasay culamada qaarkood ay ka qaateen laakiin masale iska caama ma aha yuu la hadlayey nebigu sala allahu aleyh wasalam saxaabaduu la hadlayey antum shuhadaau allaahi fii ardih culamada qaarkoodoo yidhi cid baa la ilxaaqinaya waxay yidhaahdeen cid walba ma aha waa ciddii saxaabada shabbahaysa cadligoodii iyo markaa waxaweye taqwadoodii iyo cadaaladoodii iyo cilmigoodii shabahays dadka jahaladan waxba garanayn ama dadkan cuduusha ahayn qaar baa waxay iska odhanayaan si ruuxa loo janneeyo waar maxaa ku sheegteen khayr dhaha khayr kaannahu markaa intaa in lagu turtuuro oo hadalkaa la yska yidhaahdo oo markhaati beena la furo yaa in lagu socodsiinayo war maxaad tidhahdeen bay odhanaya maxaad tidhahdeen khayr baanu ka ogeyn wuu wanaagsanaa aysli intaasaa lagu jannaynaya ya maya afti maaha waxaa laleeyahy weliba markaysaa khayrka ku sheega ha u fura u fura saasay marka uga jeedaan calaa kulli xaal mas'alada sida sawaabka fiicani waa in marka laga gaabsado oo aan la jasmin qowlkaasi ha jiro laakiin sida kalea ka raajaxsan jamaahiirta culamaduna mareen amaa xadiiskan sheegaya wajabat wajabat nebigu sala allahu aleyh wasalam markay shahaadadu waaqica waafaqdo ila waa loo waxyoonayo iskama hadlaye waxyuu ku hadlayey wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa markay saxdii waafaqdo waa saxgaraynayey waa khabar reybi ah cidda tidhi wa ayo wajabat waa rasuulullaahi muxamed marka aynay waaqica waafaqin oo sidaa aynay ahayn waa tacaqubayey wamaa yudriki ana allaha akramahu waatay saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen fulaan shahiid fulaan shahiid fulaan shahiid bukhaari wuxuu u baabaystaa baab la yidhaha baabun laa yuqaalu fulaanun shahiid baabun laa yuqaalu fulaanun shahiid kuwii hore waa ka aamuso waa taqriiriyey nebigu sala allahu aleyh wasalam markii dambea shakhsi kale ay ku yidhaahdeen fulaan shahiid markaasuu kalla inii ra'aytuu fi nnaari min burdatin ghallaha marna waa sax garaynayey marna waa joojinayey qofka salaax iyo wanaag baa inooga muuqda maalan laakiin qalbigiisa waxa ku jira kama warqabno wa minman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli almadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum dadka qaarkood weliba isaga waxyaa loogu sheegayey laakiin kaan loo sheegin oo waxya loogu sheegin waxa laabtiisa ku jira ma iimaan baa ma nifaaq baa ma ogaan khaatimooyinkiiyo waxay khaatimadoodu noqon doontana kama warqabno adilada caamkiina waxay sheegaysaa falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu ida kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaala falyaqul axsibu kada jasmigii waa laynoo diiday sacdi bn abi waqaas ayaa wuxu uhi yaa rasuula allah fulaan maxaad wax u siin weyday waa mu'mine waa fi saxiix awa muslim mise waa muslim wuxuu diidayaa inuu mu'min yidhaahdo wuxuu leeyahay muslim inaad tidhahdaa dee ansaba ya saasuu tilmaamaya saas aawadeed in laga gaabsado ciddii aan nas loo haynin ayaa saxdu tahay in laga gaabsado aan markaa waxaa la jasmin weeyaan sheikhu waxau uhi raximah ullah waalqur'aanu kalaamu allahi tacaala wa ladunhu walaysa bimakhluuqin fayabiid qur'aanku waa kalaamkii ilaahay tacaala ilaahay isagaa korreeye wa min ladunhu agtiisa ayuu qur'aanku ka ahaadoo ka yimi walaysa bimakhluuqin qur'aanku makhluuq ma aha fayabiid dabaadna markaa u baabba'o ama dhammaado waxa bannaan inaad tidhahdo fayabiida oo jawaabu nafyi ay noqoto oo la nasbiyo waxaa kaloo bannaan in la rafciyo falaa yabiidu macnuhu u dhacayo oo manfiga ay ku cadfan tahay yani ma baaba'ayo bimacnaa ma dhammaanayo ee qur'aanku waa jirayaa qur'aanku waa jirayaa ee ma baaba'ayo beydkan waxaa loo isticmaalaa baabba'a loo isticmaalaa marka qur'aanku baaqi buu ahaanaya wa kalimaat ullaahi kelmadaha ilaahay wa qudratu ullaahi iyo awoodda ilaahay wa nactuhu iyo sifada ilaahay wa sifaatuhu iyo sifaatka ilaahay kaamilaatun waa dhammaystiran tahay hayru makhluuqaat qaaraan makhluuq ahayn weeye oo qaaraan la abuurin weeyaan sifaatka ilaahay ma abuurna oo lama abuurin makhluuqaat maaha kelimaadka ilaahayna makhluuqaat maaha qaar la abuuray maaha waa sifatullah daa'imaatun waa qaar daa'imo weligood jiraya abad alaabaad bardhammaad ma leh azaliyaatun waa qaar weligood jiray oo barbilow ma leh ilaahay weligii waa hadlayey weligii hadal buu ku sifaysnaa weligii awood buu ku sifaysnaa sifaadkiisu weligiiba u sugnaayeen walaysat bimuxdathaatin fatabiid maaha sifaadka ilaahay qaar la soo darrisiiyey ma aha oo mar dambe rabbi u soo kordhay maaha fatabiid fatabiidoo dabeed markaa ay baaba'do oo shaygu hadduu soo darriyey dee inuu marka dambe baabba'aano waa dhici kartaa walaa kaana rabbuna naaqisan mana ahayn rabbigeen mid naaqisa ah, oo aan dhammaystirnayn ma ahayn fayasiida dabeedna markaa uu siyaado oo wax u kordhaan yacanii wax rabbi u kordhayaa ma jiro ama falaa yasiidu ilaahay wax u kordhayaa ma jiraan fatabiida iyo fayasiida waxaad ka dhigi kartaa jawaab ayaad ka dhigi kartaa jawaabu nafyi jallat sifaatuhu can shabahi sifaati almakhluuqiin jallat waa weynaatay sifaatuhu ilaahay sifaatkiisu waxay ka weynaatay can shabahi sifaati almakhluuqiin makhluuqaadka sifaatkooda inay u ekaato bay ka weynaato ka koraysaa oo inay sifaatka makhluuqaadka shabbahdaa ma dhici karto wa qasurat canhu fitanu alwaasifiin waa ka gaabatay canhu madkuurka la soo sheegay oo kayfka sifaatka ilaahay yihiin garashada la garanayo iyo xaqiiqada ay yihiin kunhiga iyo xaqiiqada iyo kayfka fitanulwaasifiin kuwa sifaynaya fiiradoodu iyo garashadoodu waa ka gaabato inay markaa kayfka qaabka ay yihiin sifaatka ilaahay inay gartaan ma dhici karto qariibun bilijaabati cinda asu'aal ilaahay waa dhow yahay bilijaabati ajiibitaan buu ku dhow yahay u aqbalaayo oo wax ajiibaayo cinda asu'aali su'aasha agteeda ama baryada la baryaayo marka la baryo ilaahay wuxuu ku dhow yahay ajiibis uu wax ajiibaayo aqbalayo ducada ayuu ilaahay ku dhow yahay waqurbu ijaaba baciidun bitacazuzi laa yunaal ilaahay waa fog yahay xagga cizada iyo awoodda iyo adayga iyo khalabada iyo gacan sarraynta ayuu ku korreeyaa oo ku dheer yahay oo laa yunaal lama gaadhaayo wax la gaadhsiin karaana ma jirto laa yunaal waxaa laga tilmaamayaa inaan wax dhiba oo la gaadhsiin karaa aynay jirin sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah qur'aanku inuu yahay kalaamkii ilaahay ilaahay waxaa u sugnaatay sifatu sifatulkalaam ilaahay waa hadlaa hadal buu ku sifaysan yahay ina allaha yatakallamu ida shaaa wa bima shaaa wa kayfa shaa ilaahay wuxuu hadlaa markuu doono wa bima shaaa wuxuu doonuu ku hadlaa oo luqada iyo afkuu doonuu ilaahay ku hadlaa bimaa shaa culamada qaar waxay ku fasireen xagga luqaadka carabi keliya ma aha afkuu doonuu ilaahay ku hadlaa saas aawadeed nebi kasta waxaa lagu soo diri jiray iyo rasuul kasta bilisaani qawmi nebigaas ama rasuulkaasi qowmka loo dirayaa afkay ku hadlaan ayaa lagu soo diri jiray dee afkaasaanu ilaahay kula hadli jiray marka afku doonu ilahay ku hadlaa waxaa kaloo loo fasiraa oo soo gelaysaa wa bimaa shaa mawduucu doonuu ilaahay ka hadlaa kayfa shaa siduu doonuu ilaahay u hadlaa qaabka uu ilaahay u hadlo garan mayno nu'minu bihi kamaa warad waxaynu u rumaynaynaa siday u soo aroortaynu u rumaynaynaa yatakallamu bixarfin wa sawt ilaahay wuxuu ku hadlaa xaraf iyo cod buu ku hadlaa xuruuf iyo cod ayuu ilaahay ku hadlaa firaqa qaar waxay leeyihiin laa yatakallamu bixarfin walaa sawt ilaahay xuruufna kuma hadlo codna kuma hadlo kalaamku waa kalaam nafsi waa macnaha ilaahay daatadiisa ku sugan waa nafsi saasay leeyihiin laakiin waxa ay sheegeen waa baatil waxay ka hor imanaysaa nusuusta qur'aanka iyo sunnaday ka hor imanaysa waxa ilaahay inoo sheegay inuu cod ku hadlo wa yowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum almursaliin ilaahay waa u dhawaaqayaa wa qarabnaahu najiya waa soo dhowaynno allah yidhi xaalaannu la faqayno oo hoos ula hadlayno ibnuqayim waa ka yidhi ina nida sawtu rafiicu wa diddahu fahuwa annajaa'u kilaahumaa sawtaani nidaagu waa codka dheer lidkiisana najaa' baa la yidhaahdaa oo waa codka aan dheerayn kilaahumaa sawtaani labaduba waa laba cod marka macno codka loogu diidaa ma taalla meesha waxa weliba tasriixinaya oo sii caddaynaya xadiidka bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey isagoo mucallaqa isagoo mawsuulana uu ku soo wariyey kitaabkiisa la yidhahdo khalqu afcaal alcibaad khalqu afcaal alcibaad waa kitaab muhim ah waa risaala ictiqaad ku saabsan oo bukhaari allifay fawaa'id badan baa laga helaya muhim isagoo mawsuulu ku soo wariyey khalqu afcaali cibaad oo ku ixtijaajaya bukhaarina laa yaxtaju bidaciif bukhaari daciif ma deliishado idan xadiisku bukhaari agtiisa waa ka sugan yahay ha ku kadsoomin in lagugu yidhaahdo siiqatu tamriid buu saxiixa ugu soo arooriyey oo siiqadu jasmi ma ahee waa tamriid marka lafdiga sawd maadaama uu sheegayo ishkaal ku jiro sababtaasuu uu keenay siiqatu tamriid siiqada cuduraynta ya halkay dadka qaarkood ama culammada qaarkood sidaa ay yidhaahdeen ama shuraaxda qaarkoodba ay sidaa sheegeen taasaa ku kadsoomi waayo bukhaari wuxuu saxiixiisa siiqatu tamriid ku sheegaa ma aha ilaaba ilaa inay daciif agtiisa ka tahay bidaliil axaadiis mawaadic kale uu ku keenay oo saxiixa ka mida isagoo musnad oo mawsuul ah ayuu mawaadic kale ku keenay isagoo mucallaqa oo siiqatu tamriid ah marka ujeeddo keliya ugama dhigo siiqatu tamriide aqraad shataa baa jirtaa aqraad mutacadida saas aawadeed ayaa xaafid ibnu xajar shiikhiisii u faa'iideeyey cabduraxiim alciraaqi masaa'ishuu weydiiye uga jawaabay ka mid ahayde bukhaari hadduu xadiisu meel kale ku wasliyey meel kale haddana ku soo arooriyo isagoo siiqatu tamriid oo mucallaqa ah. waxaa laga yaabaa lafdiga inuu wax ka yara beddelay ama macna ku keenay oo isagoon tadciif ka wadin waa dhici kartaa inuu u keeno siiqatu tamriidka almuhim warkaa waxaaba gebagabeeyey bukhaari khalqu afcaal cibaad buu xadiiska ku soo arooriyey isagoo ku ixtijaajaya muqtadihiisana tasriixinaya oo sheegaya ilaahay sawd inuu ku hadlo cinda juhaynata alkhabar lyaqiin juhayne agteeda ayaa warka dhabta ahi uu ku sugnaaday lacalla iyo rubama iyo ka'anna xaajo looma qabo khulaasadu waxay tahay xadiiskaasi wuxuu sheegayaa ee nabigu sheegay sal allahu aleyh wasalam dadka inuu ilaahay soo ururinayo fayunaadii bisawtin yasmacuhu man bacuda kama yasmacuhu man qarub ilaahay wuxuu ku dhawaaqaa cod uu maqlaayo ka fogi siduu u maqlaayo ka dhowi ayaa ka fogina u maqlayaa isku sibay u maqlayaan cod caynkaasu ku dhawaaqa a'immadii ahlu sunnaha qaarkood waxay qoreen kutub ay sheegayaan cidda inkirta sawdka inay radinayaan alraddu cala man ankara alxarfa wasawt abunasr sijsi kutubo kalena waa la alifay oo mawduucyada ku saabsan waayahay ilaahay waa hadlaa hadal buu ku sifaysan yahay kayfka allah u hadlana ma garanayno taasi waxay maraysaa ariiqa sifaadkao dhan qaacidada sifaatku waa maxay siduu istiwaaga ka yidhi imaam maalik baa sifaadkao dhan laga odhanaya ninbaa u yimi imaam maalik oo wuxuu yihi alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa imaam maalik waa uga jawaabay wuxuu yidhi alistiwaau hayru majhuul waalkayfu hayru macquul waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca imaam maalikna waa ka asaxday waa ka sugan tahay wakadaa hadal la mida labada qaybeedoo hore hadal la mida ayaa shiikhiisii rabiica oo isaguna sheegay baaxisiinta qaarkood waxay yidhahdeen rabiicana waa ka asaxda waa ka sugantay alistiwaau hayru majhuul waxaa mashhuuroo loo soo naqliya alistiwaau macluum laakiin waa bimacna lafdiga asaxay waa hayru majhuul laakiin wuxuu la macno yahay alistiwaau macluum istiwaagu waa la garanaya waayo shaygu inuu majhuul yahay iyo inuu markaa macluum yahay waa sida uma dhaxayso hayru majhuul hadduu yahay daruuratan waa macluum waayo wax waa waasito u dhaxaysaa ma jirto majhuul iyo macluum majhuul hayrkiina wuxuu noqonayaa macluum buu noqonayaa waalkayfu hayru macquul kayfkuna waa midaan la caqliyeynayn laa nacqilhu naxnu wax mashhuura waalkayfu majhuul hayru macquul waxay la macno tahay majhuul marka farqi uma dhaxeeye waa bilmacnaa lafdiga riwaaye ahaan asaxay bay majhuulna la macno tahay waliimaanu bihi waajib in la rumeeyaa waa waajib wasu'aalu canhu bidca kayfiyada in la isweydiiyaa kayfkana waa bidco bacdibaa waxay u fahmeen wasu'aalu canhu bidca in looga jeedo istiwaaga macnihiisa in la isweydiiyo oo la wadwadaba ayaa bidcaha laakiin muraadku saa maaha waayo ninkani muxuu weydiiyey alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa waa su'aal can alkayf wasu'aalu canhu ay can ilkayfi bidca kayfka in laysweydiiyaa bidco cibaaradaa mid la midaba a'immada qaarkood cabireen oo culammadii salafka ka mida sida abu jacfar attirmidi saaxibuljaamic ma aha laysa abaa ciisa inama huwa abu jacfar attirmidi wa tirmidiyun aakhar maxamed ibnu ciisa bnu sawra ma aha abu jacfar atirmidi waxa uu yidhi annuzuulu macluum waalkayfu majhuul waliimaanu bihi waajib yacnii sidiibu ula raacay dahabi wuxuu ku soo aroorinayaa fii kitaabi alcarshi iyo fii kitaabi alculuw laba kitaaboo kala duwan weeye midna kitaabualcarshi baa la yidhahaa midna kitaab alculuw dahabi wuxuu leeyahy kutub badanoo ictiqaada buu leeyahy quraabata ishriina kitaaban fi alcaqiida labaatan kitaab in ku dhow oo ictiqaadah ayuu dahabi leeyihi almuhim kayfiyada waxa ku saabsan waa in laga gaabsadaa qur'aanku inuu kalaamullaahi yahay waxaa sheegaya aayaadka qur'aanka ah iyo axaadiista nebiga iyo ijmaaci ahlisunnati waljamaca wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama allah uma ablaghu ma'manah xataa yasmaca kalaama allah qur'aankii waa kalaamullah afatatmacuuna an yu'minuu lakum waqad kaana fariiqun minhum yasmacuuna kalaam allah kitaabkii towraadeed bay agsarku ku fasiraan in looga jeedo kitaabka towraadeedna wuxuu ahaa kalaamullaahi buu ahaa laakiin waa taxriifiyeenoo rabbi ma ballanqaadin inuu kutubta hore ilaalinayo laakiin qur'aanku taxriif waa ka badbaaday waayo allah baa ballanqaaday inaa naxnu nazalna adikra wa inna lahu laxaafiduun yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxay doonayaan inay beddelaan kalaamka ilaahay allah inuu hadlo adiladaa sheegaysa wa kallama allaahu muusa takliiman ilaahay waa la hadlay muuse la hadal masder baa weliba lagu akiday annaxaas shiikhii la odhan jiray wuxuu yidhi ajmaca annaxwiyuun calaa annaka ida akadta alficla bilmasdar lam yakun majaaza naxwiyiintu waxay ku ijmaaceen haddaad ficilka masdar ku adkayso majaaz inaanu noqonayn oo muntafi ay noqonaysa majaazku waa ijmaaca wa kallama allaahu muusa takliiman saas aawadee muctasilada iyo jahmiyadu waa garanayeen takliiman sida madhabkooda ay u ibdaalinaysaa inay tahay sida uga cad waa arrinka keensaday in mid ka midii uu yimi abu camr bn alcalaa alqaari almacruuf axad alquraa'i asabca wa min a'immati allugati ayda oo uu ku yidhi dadka ha u akhriyin lafduljalaalaha inaad rafciso ee kordhig u akhri wa kallama allaaha dadka ugu laqin waa si macnuhu u noqdo muusa ilaahay la hadlay abu camr bn alcalaa wuxuu ugu jawaabay oo haddii lagaba soo qaado inaan sidaa idhaahdo bal sidaad u gelaysaa aayadda kale saad u gelaysaa wa kallamahu rabbuhu waa iyadu ma aqbali karto in la yidhahdo muusa hadlay lamana nasbin karo muuse ka lala hadlaya inuu yahay baa laazim ah wa kallamahu waayo damiirku maxalu nas buu yaallaa waa mafcuulu bihi faacil marna ma noqon karo faacilu takliim marna muuse ma noqon karo halkaas qaطcan waxay sariix ku tahay faacilu takliim ka hadlaya inuu yahay allah ka lala hadlayaana inuu yahay muusa qur'aankii wuxuu ka kooban yahay xuruuf man qara'a حرفا min kitaab illahi falahu حسنة walxasanatu bicashri amhaaliha laa aqulu alif laamiim xarfun walaakin alif xarfun walaam xarfun wa miim xarf marka allah u sheego inuu sidaa yidhi maquul qowlkii noqdo yacni kelimaad xuruuf koobsanaya iyo jumal qatcan wuxuu noqonayaa inuu ilaahay xuruuf ku hadlo salafku waxay odhan jireen alqur'aanu kalaamullahi munazalun hayru makhluuq minhu bada wa ilayhi yacuud qur'aanku waa kalaamkii ilaahay waa la soo dejiyey oo makhluuq ma aha minhu bada xagga ilaahay buu ka soo bilaabmay qur'aanku wa ilayhi yacuud xagga ilaahay baan u noqonayaa inuu xagga ilaahay ka soo bilaabmay aayaadkaa tasriixinaya tanziilu lkitaabi min allahi alcasiizi alxakiim min allah mintu waa ibtidaau lghaaya tanziilun min xakiimin xamiid mintu waa ibtidaau minhu bada waa munazal tanziil bay sheegaysaa aayaddu ina anzalnaahu iyo tanziilu alkitaab iyo nazla bihi aruuxu alamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin soo dejintiisuna allah bay ka soo bilaabantahay makhluuq ma aha oo lama abuurin inaanu makhluuq ahaynna waxa caddaynaya alaa lahu alkhalqu waalamru waa laysku cadfay khalqiga iyo amarka marka makhluuqu wa khayru alamri waalcatfu yadullu cala almugaayara cadafku wuxuu ku tusinayaa laba shay laysku cadfaa laysku ladhaa kala duwanaansho mar haddii ay noqoto cadaf xaraf laysugu cadfaayo kala duwanaanshu sheegaya cadfu nasaq mughaayaru faa'iideynaya makhluuq inaanu ahayn wax caddaynaya low kaana makhluuqan la nafid walow ana maa fi alardi min shajaratin aqlaamun waalbaxru yamudduhu min bacdihi sabcatu abxurin maa nafidat kalimaat allah haddii wax alla waxa arlada ku sugan oo geed ah walow anna maa fi alardi min shajaratin aqlaamun qalimo ay noqon lahaayeen oo dhir oo dhan laga dhigi lahaa qalin waalbaxru yamudduhu min bacdihi sabcatu abxur wax alla waxa badaana laga dhigi lahaa khad laga dhigi lahaa kelimaadka ilaahay lagu qori lahaa qalimadu waa wada burburi lahaayeen oo qalin wax lagu qoraa la waayi lahaa baduhuna waa guri lahaayeenoo khad wax lagu qoraa la waayi lahaa haddii badahoo dhan laga wada dhigo khad xataa haddii toddoba badoodoo kale lagu kordhiyo kelimaadka ilahay ma dhammaanayaan culammadu waxay dhahan weliba toddobada taxdiid loogama jeedo waa taksiir baa looga jeedaa toddobadaasi markay dhammaadaan toddoba kale toddobadaasi markay dhammaadaan toddoba kale waa makhluuqoo way dhammaan lahaayeen kelimaadka ilaahayna ma dhammaadeen maa nafidat kalimaat ullah kelimaadka ilaahayna loogama jeedo qur'aankoo keli ah waayo qur'aankii waa dhammaanayaa waa ta xaggan laga soo bilaabay ee xaggan looga baxo waata la wada qoro waa ta la xafido waa ta markaa qiraa'ada la wada akhriyo waxaa laga hadlayaa kelimaad ilaahay uu ku hadlay wuxuu hore ugu hadlay iyo wuxuu ku hadli doono dhan baa laga tilmaamaya kelmadaha ilahay oo dhan min alazal ila alabad min alazal ila alabad weligii hadalku ku hadlaayey iyo weligii hadalku ku hadli doono ila alabad kuwaan dhammaanay waa kuwaas culammadu waxay yidhaahdeen hadday makhluuq ahaan lahaayeen way dhammaan lahaayeen marba hadday dhammaan waayeen waa hayru makhluuqa kalimaadka ilahay waa hayru makhluuqa ta kale nebigu wuxuu sharciyeeyey oo boorriyey in la magan galo kelimaadka ilaahay makhluuq in la magan galona ma boorriyeen oo ma sharciyeeyeen yacni ma sunneeyeen makhluuq magangalkiisu wakhtigu jaa'is noqdo kaayadiisu waa inuu mubaax noqdo laakiin halkan qurbaa loo sheegay fadiilaa loo sheegay oo wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man nazla manzilan uma qaal acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq lam yadurahu shayun xata yartaxila min manzilihi dalik rawaahu muslim fii saxiixih min xadiisi khawla ka meel dega oo dabad yidhaahda acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq kelmadaha ilaahay dhammayska tiran baan magan galay sharka wuxuu abuuraan ka magan galay wuxuu ilaahay abuuray sharkooda ayaan ka magan galay shay ma dhibaayo ilaa uu meeshaa ka guuro wuxuu sidaa u sheegayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam in la boorinayo in dikrigaa lala yimaado iyo ducada inuu mashruuc yaha laynoo tilmaamaya nucaym ibnu xamaad alkhusaaci shaykhu lbukhaari wuxuu yidhi laa yustacaadu bimakhluuq makhluuq lama magan galo nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa magan galay oo bimacnaa wuxuu sharciyeeyey in la magan galo marka inayna makhluuq ahayn bay caddaynaysa bukhaarina hadalka shiikhiisa uu yidhi waa soo aroorinayaa fii khalqi afcaali cibaad waxaa kaloo soo arooriyey culamo kale ahlucilmi kalena waa yidhaahdeen sida imaam axmed ibnu xambal iyo a'immo kale iyaguna waxa weeye xadiiska waa deliishadeen marka waxaa laga deliishanayaa in kelimaadka ilaahay makhluuqa aynay ahayn taasaa laga daliishanaya ta kale makhluuqaadka markuu ilaahay abuurayo wuxuu ku abuuraa kun inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun markuu shay ilaahay abuuraya kun buu ku abuuraa idan kun makhluuq ma aha awalu maa khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ila yowmi alqiyaama qalinka markuu ilahay abuuraya kun buu ku abuuray haddana awalu maa khalaqa allah ayuu xadiisku sheegaya xadiis cubaada qur'aanku inaanu makhluuq ahayn waxay culammadu ka deliishadeen adilo badan bay ka deliishadeen ay kala baxeen waa sifadii ilaahay kalaamka ilaahay sifaadka ilaahayna makhluuq ma ah kalaam nafsi arrinka ku saabsan waxaa la yimi cabdullaahi ibnu saciid ibnu kullaab baa la yimi ashcariya maaturiidina waa ka qaateen oo madhabkiisii ayay qaateen culammadii ka horraysay cabdullaahi ibnu saciid ibnu kullaab kalaam nafsi wax yidhi lama hayo ahlucilmiguna aad iyo aad bay u radiyeen kutubo badan baa laga qoray mawduucaas min khilaal kutubna culammadu waa kaga hadleen waa ku radiyaan abunasr sijsi oo culammadii qarnigii shanaad ka mida afar boqoliyo afariyo afartankii hijiriga dhintay wuxuu allifay alraddu calaa man ankara alxarfa walsawt waa kitaab muhim ah masaa'il kalena waa ka warramayaa oo ictiqaadka ahlusunna waljamaca lagu khilaafay oo dadka qaarkood ku khilaafeen aad buu uga warramaya waana waxay taallaa iyadoo muxaqaqa ah waxaa ka mid a ah kutubta laga alifay xikaayat almunaadara iyo almunaadara oo uu leeyahay muwafaq ibnu qudaama laba dabcoo kala duwan baa la taabacay mid waxaa lagu taabacay cunwaanka ah xikaayat almunaadara midna waxaa lagu taabacay cunwaanka ah almunaadara wuxuu ka warramayaa wadaad ashcari ah oo ay masaladan ku saabsan kalaamka ka doodeen ha yeeshee wuxuu odhanayaa waxaan ka baqayaa in xikaayada aan munaadaradii ka qisoonayo in ziyaado iyo nuqsaani iyaro gashaan ka baqayaa ama ixtijaajaadka ama dillada ama caynka oo waxaanan odhan dee wax isyaro bedelaanoo beeni soo gashaan ka baqayaa saas aawadeed caam ahaan ictiqaadku siduu yahay labada ictiqaad siday kale yihiin baan sharxayaa aan hab munaadara u soo naqlinayaa laakiin tii dhacday alfaaddeedii inaan san u soo naqlinayo muraadku maaha cajaa'ib baanu sheegaya ajaa'ib waxaanu tilmaamayaa ashaaciradu ictiqaadkooda inay qariyaan mawduuca ku saabsan ayuu sheegaya wuxuu yidhi markaan wada hadlaynay wuxuu igu yidhi qur'aanka innaga agteenna ku sugan iyo wuxuu kala saaray macnaha ilaahay daatadiisa ku sugan markaasaan ku idhi ma laba qur'aan baa inoo sugnaaday markaasi oo oh, maxaa dhiba ku sugan haddii laba qur'aan jiraan qur'aan cind allaahi ah oo daatada ilaahay ku sugan iyo qur'aan agteenna ah marka arrinka ka qisoodo dadka u sheegay wuu dhibsaday buui ya waa dhibsaday buui marka risaaladaasi waa mufiida ibnu taymiya waxa uu leeyahy risaale la yidhaha oo tisciina wajhan sagaashan weji uu kaga jawaabayo oo tisciina wajhan ya rasaa'il badan oo kale waa laga qoray mawduucaas marka aad waxaa u muhima mawduucan si fiican in loo al ashaacira waalmaaturiidiya maxay ka qabaan qur'aankan xuruufta leh ee luqada carbeed ku sugan ee ina soo gaadhay nebi maxamed xaggiisa inaga soo gaadhay calayhi asalaatu wasalaam maxay ka aaminsan yihiin jawaabtu waxay tahay markay leeyihiin ilaahay waa hadlaa waxay u jeedaan macnaha ilaahay daatadiisa ku sugan ayay u jeedaan qur'aankan macnihiisaana ilaahay daatadiisa ku sugan bay yidhahdeen kanna daalli buu u yahay marka majaaz baa loogu magacaaba kalaamullaahi ee xaqiiqatan isagu kalaamullaahi ma aha waa cibaara can kalaami illaah calaa ra'yi alashaacira waana xikaaya can kalaami illaah calaa ra'yi almaaturiidiya waa cabdullahi ibni saciid ibnu kullaab ibnu kullaab iyo maaturiidi waxay qabaan xikaayo wuxuu ka yahay kalaamka ilaahay ashcari halkaa waa ka yaro weecday oo wuxuu yidhi xikaaye haddii la yidhaahdo xikaayadii tashbiih baa ka imanaya waayo xaakigu maxkiga waa shabbahaa saas aawadeed lafdatu xikaaya isticmaali maayo cibaara can kalaam illaahi baan isticmaalaya buui calaa kulli xaal kalaamullaahi marka lagu ilaaqayo waxay leeyiin waa majaas calaaqadiisu tahay madluuliya waa min baabi ilaaqi almadluuli cala addaal madluulkii wuxuu ku tusinayey oo macnaha ah ilaahay daatadiisa ku sugan baa kalaamullaahi la yidhaahdaa ee macnihii madluulkii baa la soo qaatoo daalligii lagu magacaabay waa majaas calaaqadiisu tahay madluuliya kulaha yaa marka xaqiiqatan kalaamullaahi uma aha bay yidhahdeen waxaanay leeyihiin waa makhluuq kan xuruuftanii waa ilaahay xuruufta kuma hadlin bay leeyihin laa yatakallamu bixarfin walaa sawt bay leeyihiin saas aawadeed kan waa la abuuray yidhahdeen aqwaal bayna ka leeyihiin lahum fiihi aqwaalun arbaca afar qowl bay ka leeyihiin qowl wuxuu leeyahay lowxulmaxfuudkaa lagu abuuray oo laga soo dejiyey a'immadooda qaar baa qabaa qowlo wuxuu leeyahay hawadaa lagu abuuray oo laga soo rogay waa qowl labaad qowlo wuxuu leeyahay waa kalaamu jibriil oo macnaha uu ilaahay doonaayo ayuu ilaahay garansiiyey jibriil siduu doonu ku garansiiyey markuu macnihii gartay ayuu alfaad cindigiisa kaga cabiray marka wa kalaamu jibriil xaqiiqatan wa kalaamullaahi majaazan qowl afraad wuxuu leeyahy maya jibriil oo macnihii la soo fahansiiyaa u yimi muxamed sala allahu aleyh wasalam markaasuu macnuhu fahmay ayuu isaguna ku shubay qalbiga muxamed markii muxamed macnihii gartay ayuu kelimaadkan iyo xuruuftan iyo alfaadan ku cabiray waaba kalaamu muxamed waa arbacatu aqwaal afartaa qowl bay keliyihin waxay isla oggol yihiin cidda aqwaashaa tidhi qaarkood xoogaa ee xayda ha sameeyaanoo ha warwareegaani waxay bacdigood tasriixinayaan inuu makhluuq yahay saas aawadee ibraahiim allaqaani jawharadiisa jawharat tawxiid wuxuu uhi wanazihi alqur'aana ay kalaamahu can ilxuduusi waxdar intiqaamahu qur'aanka nazah ay kalaamahu waxaan u jeedaa hadalkiisaan u jeedaa can ilxuduusi soo darrin ka nazah oo waxaad tidhahdaa ma soo darin qadiim buu ahaa dheh waxdar intiqaamahu argoosiga ilaahay iyo ciqaabtiisana ka digtoona waa iska ilaaliyo ka baq shuraaxdu markay sharxayaan ou baajuuri ka mid yahay shuraaxda sharxaysaa waxay yidhaahdeen markuu yidhi wanazihi alqur'aana ay kalaamahu buu ku fasiray wuxuu ugu fasiray ay kalaamahu si aan loo qaadan qur'aanka cindigeenna ku sugan inuu yahay si aan loogu qaadan ayuu ay kalaamahu u yidhi waayo qur'aanka wuxuu uga jeeday macnaha ilaahay daatadiisa ku sugan marka ay kalaamahu markii la yidhioo saa lagu fasiray waxaa looga jeedaa kalaamkii nafsiga ahaa waa macnaha ilaahay daatadiisa ku jira ee ku sugan yaa macnahaas inuu soo dariyey ka nasah wuu sharxaya haddaba mawduuca aad buu ugu dheeraanaya aqwaasha laga yidhi buu sheegaya ashaacira ka leedahay waxyaalaha noocaasuu tilmaamaya yaa waxaanu sheegayaa inuu qur'aankan ina soo gaadhay ee luqada carbeed ku suganee xuruuftanihi inuu makhluuq yahay waa tasriixinayaaba wuxuu soo naqlinayaa qur'aanka iyo muxamed kee khayr badan wuxuu odhanayaa muxamed baa khayr badan weliba shaarix ka horreeyuu ka soo naqlinaya ku waafaqayaa waayo nebigu sala allahu alayh wasalam makhluuq kasta waa ka khayr badan yahay kulla makhluuq waa ka khayr badan yahay ku dayn maayo intaase wuxuu leeyahay yamtanicu an yuqaala alqur'aanu makhluuqun ila fii maqaami atacliim waxaan suuroobayn in la yidhahdo qur'aanku waa makhluuq maqaamu tacliim iyadoo la jooga mooye mar kale in la yidhahda maaha maxaan loo odhanay waa min baabi sadi dariica markan waa la ogol yahay xalqaddanoo kale haddii la joogo waa layska yska tasriixin karaa kulaha yamtanicu an yuqaala alqur'aanu makhluuqun ila fii maqaami atacliim waayo dadka caamada ah haddii loo sheego waxay u fahmi karaan kalaam nafsi inuu makhluuq yahay si aynay taa ugu qaadan maqaamu tacliim markay tahay bes ha lagu kaaftoomo tasriixa warkaa halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk